بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في محرمات الإحرام waxaynu ku soo dhex jirnay xajkii kaa qofku marka uu ixraamtay ee uu xajkii ama cumradii uu xidho waxyaalihii muxaramaadka ahaa ee ka xaaraantinimoobayey ayuu halkan inooga hadlayaa sheekhu wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala almuxrimi qofkii muxrimka ahaa ee ama xaj xidhay ama cumro xidhay casharatu ashyaa toban shay ayaa ka xaaraana ah lobsulmakhiidi shaygii tolnaa ee muxiidka ahaa ee qofka uu soo wada gelayay ku soo wareegayey waa ka xaaraan wa taqdiyatu ra'si madaxa daboolkiisuna waa ka xaaraan min arajuli ninka waalwajhi waalkafayni wejiga iyo labada kaf na waa ka xaaraan min almar'ati haweenaydii inay iyana dabooshaa waxau sheekhu yihi waxaa ka xaaraana qofkii muxrimka ahay ama xaj xidhay ama cumro toban shay ayaa ka xaaraana ka ugu horreeya waa lubsulmakhiid shaygii tolla ee muxiidka ahaa ee qofka kuu soo wada wareegayey xidhashadiisu waa ka xaaraan maxaa yeele rasuulka sala lla alay markii la weydiiyey waxa uu xidhanayo qofka muxrimkii waxa uu tilmaamay waxyaalaha aanu xidhanayno ayagu ka kooban oo sidaynu soo tilmaanay qamiis xidhan maayo cumaamadihii oo saraawiishii oo koofiyadihii iyo khufafkii ma xidhanaya ayuu yidhi wa taqdiyatu ara'si min arajul waxaa kaloo isna xaaraana ninkii inuu madaxiisa inuu daboolaanaa xaaraan bay ka tahay waalwejhi waalkafayni min almar'a haweenaydii wejiga iyo labada kaf inay ayana dabooshaa xaaraan bay ka noqonaysaa oo rasuulku sala la alay sl wuxu uhi laa tantaqib almar'atu almuxrima walaa talbis alqufaazayn gabadha muxrimada ahi niqaab xidhan mayso niqaab waxaa la yidhahdaa niqaab iyo burquc labada waxa la yidhahda waxaanay wejiga dumarku radaa ay ku qariyaan ay saaraan baa la yidhahdaa qufaaseyinkuna waxa weeye waa bahalaha ayana golofiskaa gacmaha la gashado labadaa midnaba xidhan mayso waxaynu markaa halkaa ka fahmaynaa sheekhu marka uu leeyahay wejigaiyo labada kaf dabooli maayaan rasuulkuna sala allahu alay slam uu leeyahay gabadha muxrimadda ahi wejigeedaana dabooli mayso gacmahaana gelin mayso inta aanay muxrimadda ahayn inay wejigoodii gacmahoodii qarinayeen dumarku oo fiqi ahaan sidaas ay macruuf ahayd oo waxaanay uga hadlayaanay leeyihiin wejiga iyo labada ka fowa inaanay xilligaa daboolin dee xilliga kale aanay muxrimka ahayn ayaa la daboolaya rasuulkuna markuu leeyahay iyay xidhanin xilliga ay muxrimadda tahay xilligii kale inay macruuf ahayd oo ay xidhanayeen niqaabkaa wejiga ay ku qarinayaan iyo gacmaha waxa ay gashanayaanba xilliga kale inay samaynayeen baynu hadaa ka fahmaynaa waana kutubteennii shaaficiyada ahaydee aynu weligeen bay noo soo taallay weeye kutubta saa uga hadlaysaa marka waxaa maanta la moodaya markii diintii la dhaqan geliyey ee tii ay dumarku ay kutubtu sheegaysay ay dumarkii dabaqeen in wax cusub lala yimi oo carabaha iyo meelaha laga yimi ama daday la yimaadeen ama calaamado daday samaysteen ayaa loo qabaa inay tahay wa tarjiilu shacari biduhni waxaa kaloo iyana ka xaaraan ah timihii in la feedho oo duhni subag lagu feedho timahaasi markaa ama ha ahaadaan kuwa madaxa ama kuwa garhka ha ahaadaan lama oggola tarafu weeyaan raaxaysi ayaa ku sugan xajkana dee waxaa la doonaya qofku inuu basaasaysnaado oo boodhaysnaado ayaa la doonayaa laakiin subag la'aan ayada waxay dhahdeen waa makruuh haddii uu ka amin yahay inaan timihiisu wax ka soo googo-ayn ka soo raacaynin haddii laakiin uu ka baqayo inay timi googo wax ka soo raacaan xaaraan buu ka noqonayaa wa tarjiilu shacri biduhni wa xalquhu timihii xiiritaankooduna ama in la suuliyo oo timihii wasiilo kasta lagu suuliyaa iyaduna waa xaaraan maxaa yeelay alla ayaa wuxuuhi walaa taxliquu ruusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla ha xiirina madaxyaalkiina bimacnaa timaha madaxiinna ha xiirina oo ha goynina haddii ay wax ka go-aan marka masalan uu weysaysanayo ama uu maydhanayo fidyo ayaa qofkii lagu yeelanayaa dee wax falkiisa ku yimi weeye wa taqliimu ladfaari cidyaha gunidooduna iyaguna waa ka xaaraan maxaa yeele waa tarafubayna iyaga lafdoodu waa raaxaysi oo dee waxay la mid yihiin un timaa xiiritaankoodii wadiibu diibkina isna waa ka xaaraan inay isgudgiyaan ayaguna waa ka xaaraan oo wax udugle ay marsadaan ama jidhka ha la marsado ama marada ha la marsado isagana diibkaasina waa ka xaaraan wa qatlu saydi ugaadha laynteediina ayadana waa ka xaaraan yacni ugaadhana waa tii berriga ahayd ee ma'kuulka aha ee la cunayay weeyaan maxaa yidhi alla ayaa wuxuu aayad qur-aanka ku uhi waxurrima calaykum saydulberri maa dumtum xuruma waxaa laydinka xaaraam yeelay ugaadha beriga inta aad muxrimiin tihiine aa xidhan tihiin xaj ama cumro wa caqdu nikaaxi nikaaxa gunuudkiina waa ka xaaraan nikaaxa gunuudkiisuna waa ka xaaraan ama isagu markaa ha guntayo ama isaga ha loo guntayo midkii la doonay bee kaasina xaaraan buu ka noqonaya qofku hadduu muxrim yahay xayli rasuulku sala la sl laa yankixu lmuxrimu ninka mucrimki guursan maayo loona guurin maayo ama isagu cid kale walaa yunkixu isagu cid kalena sii guurin maayo isna guursan maayo gabadh weligo hana sii guurin maayo waalwadu galmadina waa ka xaaraan qofku mar hadduu muxrim yahay ilaahay ayaa wuxu uhi faman farada fiihina alxaja qofka gudagala xaj bilahaa dhexdooda falaa rafata jimaac iyo galma ma jirto walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj intaasoo dhammi ma jiraan xajka dhexdiisa walmubaasharatu bishahwatin waxaa kaloo iyaduna ka xaaraan noqonaysaa mubaasharo iyo taataabasho shahwo iyo ujeeddo loo taataabto ruuxi dumar ahaa in sidaa loo taataabto ujeeddo ayaa iyana ka xaaraan ah walow yaanay waxba ka imanin fidye ayaana ku waajibaysaa maxaa yeele waxyaalaha dee ay wadiga iyo galmada ka horreeya ay ku timaado ayay ka mid tahay wa fii jamiici dalika alfidyatu arrimahaa tobanka aan soo sheegnay ee qofka muxrimka ka xaaraantaa dhammaantood fidyo ayaa ka waajibaysa fii jamiici dalika alfidya ilaa caqda nikaaxi nikaaxa gunudkiisa mooyaane fa innahu laa yancaqid nikaaxaas isagu ma guntamayo nikaax haddii uu qofkii sidaa wax guurso ama uu silaado wax guuri isagoo muxrima ma guntamayo oo ma xirmayo nikaaxiisaasi walaa yufsiduhu waxyaalaha aan soo sheegnay muxaramaadkaana ma fasaadiye xajka ila alwadu fi lfardi wadi iyo galmo ayuunbaa fasahaadisaa walaa yakruju minhum bilfasaadi fasaadkaana uga bixi maayo xajkii wuxuu leeyahay sheekh waxyaalaha aan soo tilmaanay ee tobankaa shay muxaramaadka qofka hadduu la yimaado fidye ayaa lagu yeelanayaa inuu wax gowraco ama wax bixiyo ayaa lagu yeelanayaa isagaana inoo sheegi doono fasalkan dambu inoogu sheegi ilaa nikaaxa gunudkiisa mooyaane isagu ma guntamayo mana fasahaadinaya buu yidhi acmaasha muxaramaadka haddii qofku la yimaado keliya waxaa ka fasaadiyeen wadiga filfarji looga tago ayuunbaa isagu fasahaadiya haddii uu qofkii galmo sameeyo xajkiisi wuu fasahaada fasaadkaana kaga bixi maaye wuu iska sii wadaya waatimu lxaja waalcumrata lilah ilaahay baa yidhi xajka iyo cumrada dhammaystira cumar bn khadaab iyo cali bin abi aalib iyo abu hurayra ayaa la weydiiyey nin ehelkiisii u tegey isagoo muxrima way dhammaystirayaan buu ihi markaa arrinkoodii way wadanayaan ilaa ay xajkooda ka dhammaystirayaan xaj dambe ayaana lagu leeyo sanadka dambe xajkiisiina waa lagu leeyahy oo saa kaga dhici maayo waman faatahu qofka uu ka tago alwuquufu istaagga bicarafa buurtaa carafa istaaggeedu qofka uu ka tago taxallala bicamali cumratin camal cumro ayuu ku xalaaloobayaa wa calayhi alqadaa'u waalhadyu qada iyo hadyi ayaana lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay qofka uu ka tagay istaagga carafo buurta carafe istaageedii ayaa dhaafay maalintii sagaalaad sagaalaadda istaagi lahaa taxallala bicamali cumrati wuxuu ku xalaaloobayaa qofkaasi uu bimacnaa kaga baxaya acmaashii xajka ee waday camal cumro camalkii cumrada ayuu la imanaya oo camalka cumraduna dee waataynu soo tilmaanay waa dawaaf inuu beydkii dawaafay iyo inu sacyigii safiya marwe dhexdooda sameeyo dabeedna xalqi sameeyo timihii uu iska xira ma iska gaabiyo markaas ayuu xalaaloobayaa ayuu xajkii ka baxaya wa calayhi alqadaa'u walhadyu ninkaa waxaana lagu leeyahay qade inuu soo qadeeyo xajka ilaan xaju carafa bay ahaydo mar hadday carafi dhaaftay xaju ma jireen walhadyu hadyina waa lagu yeelanayaa maxaa yeelay wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi waxaale ibnu cumar ayaa wuxuu idhi haddii midkiin laga xabaasay xajkii wuxuu dawaafayaa un beydka safiya marwana waa dawaafayaa dabeedna shay kasta waa ka xalaaloobaya sanadka dambe ayuunbuu soo xajinaya waman taraka rugnan qofka rugni ka tagaa lam yaxilla kama xalaaloobaya min ixraamihi xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado waman taraka waajiban qofka waajib ka tagaana lazimahu waxaa ku waajibaya addamu dhiig ayaa ku waajibaya waman taraka sunnatan qofka sunno ka tagana lam yalzamhu ku waajibi maaya bitarkiha bisababi tarkiha ka tegidda uu ka tegay daraaddeed shay un waxba ugu waajibi maayaan waxau sheekhu yidhi arkaantii xajku uu lahaayee kaleen carafo ahayn wuquufka carafo aan ahayn qofka ka taga rugni ka mid a ah. lam yaxilla min ixraamihi xataa yatiya bihi qofkaasi muxrimuun buu ahaanayaa ilaa inta uu kala imanayo rugnigaa uu ka tegey sacyigii buu ka tegey waa inuu la yimaado ilaa intuu la imanayo muxrim buu noqonaya wuxuu ka tegey masalan dawaafkii ilaa inta uu la imanayo muxrim buu ahaanaya xataa yatiya bihi waman taraka waajiban lazimahu addamu qofka ka tega waajib ayuu ka tegey waajibaadkii xajka ka mid a dhiig ayaa ku waajibiyey dhiig inuu daadiyo oo uu hadyi sameeyo wax qale ayaa waajib ku ah waxaynu sheegaynay weeyaan halkani waa meelaha madhabka shaafici ay rugniga iyo waajibku ay ku kala tegsan yihiin oo rugnina waxaa la yidhaha shaygaa tiirka xajka u ah ee haddii uu ka tago aanu ixraamkiisii ka baxaynin ilaa u la yimaado waajibkuna waa shaygaa dhiigga un lagu kabayo markaa baabkan oo keliya ayuunbay waajib iyo rugni kala mid yihiin in alla inta kale waajib iyo farad iyo rugni iyo waa isku mid waman taraka waajiban lazimahu dam waman taraka sunata qofka haddaba shaygii sunnayaasha ahaa kamida mid kamida ka taga lam yalzamhu bitarkihaa shay ka tegiddaa uu shaygaa sunnaha ka tegey waxba kumay waajibin faslun fi dimaai lwaajibati wamaa yaquumu maqaamaha halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhuba dhiigyaalka la daadiyo xajka iyo bal waxaa meeshooda istaaga ee bedel ka noqda dhiiggaa wadimaw dhiigyaalka alwaajibatu ee waajibtay fi lixraami xidhashadaa ku waajibtay khamsatun waa shan axaduhaa midkood addamu lwaajibu waa dhiigga ku waajibay bitarki nusukin camal laga tegay daraaddii wa huwa cala tartiibi dhiiggaasi waa dhiig la kala tartiibinayo shaatun neef adhi ayaa ugu horreeya fain lam yajid haddaanu helin fasiyaamu casharati ayaam wuxuu soomayaa toban maalmood alaaثatin fi lxaji saddex wuxuu ku soomayaa xajka wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahli toddobana wuxuu ku soomayaa markuu ehelkiisa u noqdo waxau sheekhu leeyahy dhiigga ugu horeeya addamu lwaajibu bitarki nusuk waa dhiig waajibay nusug iyo camal laga tegey nusug yacni camal ka mid a acmaashii xajka oo laga tegey ayuu ku waajibaa ka horeeya masalan alixraam min almiqaat ka xidhashadii uu qofku miiqaadka ka xidhan lahaa ayuu dhaafiyo wuu gudbo waa mutamatica oo kale markaa dhiiga ayaa lagu yeelanayaa man taraka nusukan fa calayhi dam imaamu maalik iyo shaafici baa wariyey qofka nusuk ka taga dhiiga ayaa lagu leeyahy ilaahayna wuxu uhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum ilahay wuxu uhi qofka tamatuca ee cumro ku raaxaysa ilaa xajka waxaa lagu leeyahy waxa fududaadee hadiya qofkii aan helina saddex cishana wuxuu soomayaa xajka inta yani acmaasha xajka lagu jiro toddobana markuu ehelkiisa u noqdo wahuwa cala tartiib wuxu uhi waanaan la kala tartiibinaya waxaa laga doonayo waa la kala tartiibinaya shaatu neef adhiya ayaa ugu horreeya udxiyada gudaysaa fain lam yajid haddii markaa neefka u waayo fa siyaamu casharata ayaam saddex ma toban maalmood ayuu soomayaa alaaatan fi lxaj saddex xajka ayuu ku soomayaa wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahli toddobana markuu ehelkiisa u noqdo ee waddankiisii ku noqdo ayuu soomayaa wataanii dhiigga labaadna addamulwaajibu waa dhiigga ku waajibay bilxalqi xiirasho iyo watarafuhi raaxaysi wuhuwa isaguna cala takhyiiri kan isagao door ayuu qofkuu leeyahay shaatu neef adhiya ayuu markaa sabaqalayaa aw soomi halaaata ayaam ama saddex maalmood buu soomayaa aw itasaduq bihalaaati asucin ama saddex saac ayuu calaa sitati masaakiina lix miskiin siinaya waxau sheekhu yidhi dhiigga labaadna waxa weeye addamul waajibu bilxalqi waa dhiig ku waajibay xiirasho qofkii uu xiirtay haddii qofkii isagoo xajkii xidhan uu xiirto ama tarafuh iyo raaxaysi kale uu sameeyo oo masalan tarafuhaana waxaa ka mid a dee isagoo is iyo isagoo subkaday iyo isagoo waxidhay waxyaalaha hadduu qofku sameeyo dhiigaya isna ku waajibay dhiiggaasina waa cala takyiir wuxuu u door leeyahay saddexdan arrimood labadan arrimood saddexdan arrimood shaatun hadduu doono neef adhi ayuu qalayaa ow soomi alaaata ayaam ama saddex maalmood ayuu soomaya hadduu neefka ariga hadduu doonona aw itasaduq bialaaati asu saddex saac saacibana waxaa la yidhi waa afar sacb markaa saddex saac ayuu miskiinkiiba nisfu saac ayuu siinaya saac barhkii ayuu calaa sittati masaakiin lix miskiin ayuu siinayaa maxaa yeelay nin kacab ibnu cujra la odhan jiray oo ay madaxa wax cayayaan ka galeen ayaa wuxuu rasuulku ku yidhi xiir madaxaaga dabeetana neef adhiga iska bixiyo gowrac ama saddex maalmood soon ama saddex miskiin ama lix miskiin baad saddex saac aad siinaysaa kolba kaad doorto kaad doonto markaa waxay xadiidkani caddaynayaa xaggii timaha xiiritaankoodii waxaan kale ee markaa cidiyaa gurida iyo cadaraysiga iyo waxyaalahaasoo kalena waxay la wadaagaan un tarafuhaas oo mid walba raaxaysi ayaa ku sugan wathaaliduka saddexaadna addamu lwaajibu waa dhiiggii ku waajibay bilixsaari ka joojin iyo u diiday xajii loo diiday fayataxallalu qofkii waa xaloolabaya wayuhdii neef adhiya ayaanu hadiyeynaya oo bixinaya waxau sheekhu yihi dhiigga saddexaad waa dhiigga ku waajiba bilixsaar qofkii oo loo diido xajgii cumradii oo la yidhaha geli maysid ilaahay baa yidhi fain uxsirtum fama staysara min alhadyi haddii laydinka manciyo xajkii waxa guudkiina ahaaday wixii idin fududaaday hadiya fa qofkii markaa wuu xalaaloobayaa wayuhdii shaata neef ari ayaanu hadiinaya wuxuu ku xalaaloobayaa uu kaga baxayaa neefka arigaabu gowracaya dabeetana waa xiiranaya marka uu xiirto ayuu dabeedna sidaa ku soconaya wixii ka dambeeya ee sanadaha dambe u markaa soosoo xajiyaya waraabicu ka afraadna addamu lwaajibu waa dhiigga waajiba biqatli saydi ogaadha dilideeda wa cala takhyiir dhiiggaasina waa dhiig mukhayar ahoo qofka loo doorgelinayo fain kaana saydu ogaadho hadduu yahay mima kalahu mithl hadduu mathel leeyahay mid lamida hadduu mid u eg hadduu leeyahay akhraja lmithla ayuu min anacami nicmoladi xaggeeda ka bixinaya aw ama qawamahu waa qiimaynaya washtaraa biqiimatihi طacaaman buu kusoo iibsanaya watasadaqa bihi waa sadaqadaysanaya aw ama saama can kulli muddin yowman buu ka soomaya wain lam yakun lahu milun haddaanu maal lahayna qawamahu waa qiimaynaya wa biqiimatihi طacaaman ayuu ku bixinaya watasadaqa bihi dabeedna kaasuu sadaqadaysan aw ama saama can kulli muddin yowman maalin buu ka soomaya wuxuu sheekhu yihi ka afraad addamu lwaajibu biqatli sayd waxa weeye dhiig ku waajibay ugaar dilideed walaa taqtulu sayda waantum xurum ugaadha ha dilina baa la yidhi idinkoo muxrimiin ah markaa dhiiggaasi waana calaa takhyiiro qofku isagaa wuxuu bixinayo waxyaalahan loo cayimay ayuu kuu doono bixinayaa haddaba ugaadhi ayaa waxaa loo kala qaadayaa bal mid methel kule nicmooleydan aynu dhaqanno iyo inaanay ahayn mathelkana waxaa loo jeedaa xagga suur ahaan miday isugu yar dhow yihiin suur ahaan waxay isku yar dhow yihiin nicmooladii inay jirto haddaba hadday ugaadhani mimaa lahu mil mid la mida xagga suur ahaanoo u yar eegay hadduu jiro akhraja almila min annacam wuxuu bixinayaa u nicmoolayda kaa u eeg misena waxay dhahan gorayada oo kale dee neef waxaa la bixinayaa geela oo xaggaa luquntaa dheer iyo way isaga yar shabahaan dabeer dabadeedka iyo loo dabadeedka iyona neef lo-ayuun baa la bixinaya garanuubta iyo waxaa la bixin nunri bakaylahana waxar yar iyo xaynkaasuun baa la bixinaya akhraja almila min annacam aw qawamahu washtaraa biqiimatihi طacaaman watasadaqa bihi ama waxa la qiimayn isagii ayaa maelkaas ayaa la qiimayn dabeetana washtaraa biqiimatihi isaga lafdiisii baa la qiimaynayaayo washtaraa biqiimatihi طacaaman qiimihiisu wuxuu noqdo ee lagu qiimaya ayaa raashin lagu soo iibinayaa raashinkii marka lagu soo iibiy watasadaqa bihi dabeedna wuu sadaqadaysanayaa wuu sadaqaysanaya masaakiintii ayuu siinayaa aw ama saama can kulli muddin yowma ama waxaa la samaynayaa inta la qiimeeyo oo qiimihii dabeedna raashin loo bedelo ayaa raashinkiina haddana sacab sacab loo bedelayaa sacabkii walba markaa maalin buu ka soomaya hadday kun sacab noqoto kun maalmood unbuu soomay markaa aw saama can kulli muddin yowma wain lam yakun lahu mitl haddaba mathelba maleh waxallo wax lagu suureeyo xoolaha uu meelnaba iskaga dhow in ma jirto qawamahu wuu qiimayn wa akhraja biqiimatihi acaama inta la qiimeeyo laydhaha maxaa la siisan karaa inbaa qiimihiisii oo raashina la bixinaya watasadaqa bihi kaasuu masaakiinta ku sadaqadaysanaya aw ama saama can kulli muddi yowma ama mudkii la arko maalin ayuu ka soomi walkhaamisu ka shanaadna addamu lwaajibu waa dhiigga ku waajibay bilwadi galbe ayuu ku waajibay qofkii oo u galmooday xaaskiisii ayuu ku waajibayaa wahuwa calaa tartiib dhiiggaasina dhiig murataba ayuu noqonayaa badanatu neef geela ayaa ugu horeeya fain lam yajid hadaan fabaaratu neef lo fain lam yajid hadaan fasabcun min alhanam waa toddoba adhaya fain lam yajid hadaan qawgamal badanata neefi geelaabuu qiimayn washtaraa biqiimatiha acaamu qiimaheeda ayuu raashin kusoo imin watasadaqa bihi dabeedna kaasuu sadaqadaysanaya fain lam yajid haddaanu helin saama kulli muddin yowmaa mudkii la arkaba maalin ayuu ka soomaya waxau sheekhu yihi ka saddexaad ka shanaad baan leey waa dhiigga waajibay bilwa galme ayuu ku waajibay qofka uu sameeyey marka waa dhiig murata isaga waxaan la bixinayo waa la kala tartiibinayaayo kuu doono khiyaar uma lehe way kala horeeyaan oo waxa ugu horreeya badanatu neef geela ayaa ugu horeeya neef geela ayuu bixinayaa maxaa ilahi ibnu cabaas ayaa la weydiiyey nin ehelkiisii u tegey isagoo mina jooga intii aanu xajka aanu aanu aanu dawaafkiiba aanu gelin dabeedna wuxuu faray inuu neef geela qalo fain lam yajid fabaqara haddii uu heli waayo neefkii geel ahaa neef loo abuu qalay wain lam yajid fasabcun min alhanam haddii u neefkii loo ahaa waana toddoba adhaya ayuu qalaya maxaa yeelay xagga dee neef gallo iyo toddobada adhiga xagga udxiyada ayay neefka geela uga dhigmayeen fain lam yajid haddii uu taana waayo qawama albadanata neefka geela ayuu qiimaynaya washtaraa biqiimatiha acaamu watasaddaqa bihi neefkii geelaa inta la qiimeeya ayaa raashin lagu soo iibinaya raashinkaas ayaa dabeedna la sadaqadaysanaya fain lam yajid saama can kulli muddin yowmaa haddii markaa kaa waayana oo uheli waayana wuxuu soomayaa intaa neefkii geel ha la qiimiyo raashin loo bedelo ayaa raashinkii haddana sacab sacab loo bedelaya sacabkii la arkay oo maalin buu ka soomaya walaa yujziu lhadyu walaa licaamu ilaa bilxaram wayujziuhu waxaa gudaya an yasuuma xaysu shaa meeshuu doono ina uu ku soomo waxau sheekhu leeyahay ma gudayo hadyi iyo quudini ilaa xaramka mooyaane yacnii xaramka ayuunbaa wixii hadiya iyo wixii quudina lagu bixinayaa odhan maysid markaan reerkay ku noqdama neefka adhiga qalayaae waxaa lagu bixinayaa neefkaa la qalayo iyo raashinka aada bixinaysaba xaramka masaakiinta xaramka uma la siinaya cid kale lama siinayo macnaa hadiyan baaliq alkacba ilaahay baa yidhi waa hadyi kacbada gaadhaya hadyu lixsaar waxaa laga soo reeba un hadyu lixsaar qofka marka xajkii loo diido ee uu gaadhi waayo halka lagu joojiyo ayuu hadyigaysaa ku qalaya walow xaramka baa ka baxsanaatee maxaa yeele xudaybiya ayaa rasuulku uu ku qalay markii xajka layska hortaagay ayaduna xaramka kama mid aha xudaybiya wayzi an yasuuma xayu shaa laakiin soomka isaga meel alla meeshuu doono ayuu ku gudanaya waayo masaakiinta xaramka dee soomka waxba uguma jiraan walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi lxarami xaramka ugaadhiisa in la laayaa ma banaana walaa qadcu shajarihi geediisa in la gooyaana ma banaana wlmuxilu iyo wlmuxrimu fii dalika sawa ka mucilka iyo ka mucrimkiina waa isugu mid arrinkaa wuxuu sheekhu yidhi ma bannaana qatlu saydi alxaram xaramka ugaadhiisa in la laayaa ma bannaana maxaa le ilaahay baa aayad qur-aanka ku yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda waantum xurum marka kii ka kiina waa la diiday ugaadhii cadigahaydna waa la diiday isagoo qofku muxrima ka xaramkuna dee waa ka sii xag jiraa oo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ina hada albalad xaraamun bixurmati illaah beledkan ilaahay baa xaraam ka dhigay ilaahay xurmadiisa ayaa xaram lagaga dhigay laa yucdadu shajaruhu geediisa la goyn maayo walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisa la yeryi maayo walaa yukhtalaa khulaah yacnii daaqiisana la goyn maayo buuri far la saari maayo walaa qadcu shajarihi waxa kaloon ayana bannaanayn dhirtiisa in la gooyaana ayana ma bannaana waana marka uu dee yahay ee waxyeellana aanu gaadhsiinahaynin dadka haddii markaa la gooyana dee damaan baa ku imanaya qofkii wuu damaanayaa geeddii waxaa lagu magdhabayaa neef lo ah tii yaraydna neef adhiya geeda weyn baa lagu magan waya neef lo-a tii yaraydna neef adhiya xaramka madiinana isaguna waa la mid oo xaramka madiinana wuxuu la mid yahay rasuulka sala sl aya wuxuuhi innii xaramtu lmadiina mila maa xarama ibraahimu maka laa yunafaru sayduha walaa yucdadu shajaruha walaa yuqtala khulaaha wuxuu yidhi rasuulku aniguna madiine ayaan xaram ka dhigay sidii nebi ibraahim maka u xaramka uga dhigay la goyn maayo la eryi maayo ugaadheeda geedeedana lama jarayo walaa yuqtala daaqiisana lama goynayo wlmuxilu wlmuxrimu fii dalika sawa wuxuu sheekhu yihi ka muxilkaa ee aan xaj xidhnayn iyo ka muxrimka ah ee xaj xidhan fii dalika sawa arrinkaa iskaga mid bay yihiin labadooduba waa iskaga mid macnaa kii muxilkaana looma ogolay inuu ugaadha xaramka laayo inuu daaqiisa gooyo kii muxrimkahaana isna waa la mid oo labadooda midnaba looma ogola wallahu aclam acuudu billahi min ashayطaan الrajim bismi اllahi الرaxmaan الraxiim kitaabu اlbuyuuci wagayriha min almucaamalaati waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa iibyaalkii iyo kayrkeeda mucaamalaadkii kale ah mucaamalaadkaa kale iyaguna uu meesha soo gelinaya waxa weeye sida shirkadii oo kale qiraadka waxaan la yidhaha qod dad xoola isu dhiibtoo yidhaahdaa inoogu shaqee yani waxyaalaha kale mucaamalaadkee soo gelaya iyaguna waa kuwa marka iibka luq ahaan waxaa la yidhaha muqaabalatu shayin bishayin waa shay shay la qaabiliya baa la yidhahdaa beyc sharci ahaanna waa caqdiga iyo gunudkaa la gelaya ee manfaco shay la guntayo calaa wejhi lmucaawada ee weliba waxna la dhaafsanayo ee la weydaarsanayo markaa beycu waxa uu leeyahay arkaan arkaantiisaas saddex ayaa lagu tilmaamaa marka la kala fidiyana lix ayay noqotaa marka waa caaqid waa kan caqdiga iyo heshiiska gelaya iibka waa kan gelaya oo ay ka soo baxayaan baayic iyo mushtar waa baayici kii iibinaya iyo mushtar kii iibsanaya caaqid bay ka soo baxayaan iyo macquudu calayhi macquud calayhigii kii la caqdinayey oo ay ka soo baxayaan isna haman iyo muhaman waa lacagtii iyo wixii lacagta la dhaafsanayey kaasina waa macquud calayhi waa wixii la iyo siiqadii oo kale iibsigii ah taana waxaa ka soo baxaya iijaab iyo qubuul iijaab oo waan kaa iibiyey qabuulkii oo waan aqbalayaa marka abwaabta runtii fiqihaana ay kaga hadlaan sheekhu dhammaantood uu inooga wada hadli doonaa isagoo in yaroo koobanoo wanaagsanna ka soo qaadan doona marka waxaana wanaagsan qofku haddii uu siiba dee iibabka iyo bayac mushtarka iyo wax kala rurrugaa ku jiro inuu fahmaa waa mid loo baahan yahay maxaa yeelay waxaad arkaysaa markaad udhaad u kuurgasho dadka bayac mushtarka wax iska basiid ahoo dee kitaabka yare matnigiba uu caddaynayo iyagoo gees maraya ama qaladaad ka gelaya aqoon darro daraaddeed baad arkaysaa albuyuucu iibyaalku alaaatu ashyaa saddex shay weeye baayica caynin mushaahadatin cayn iyo shay la arko iibintii fajaa'isumkaasi waa bannaan yahay wa bayicu shay-in iyo shay iibintii mawsuufin oo la tilmaamay oo fi dimmati dumadda qofka ahaaday fajaa'isumkaasina waa bannaan idaa wujidat isifatu marka sifadii la helo calaa maa wej iyo habna lagu helo wasifa bihi lagu sifeeyey waa baycu caynin iyo shay iibintii weeye haa'ibatin oo maqan lam tushaahad oo aan la arag walam tuusaf aan lana sifaynin oo falaa yajuusu ma bannaana waxa uu sheekhu leeyahay iibyaalku waa saddex qaybood iibyaalku waa saddex qaybood midi waxa weeye baycu caynin mushaahadatin waa shay la arkayo oo muuqda iibkii weeye baayicu caynin waa shay cad oo muuqda iibintii mushaahadatin oo la arko shaygii ma hadduu shay cad yahay oo la arkayo halkaa yaalla fa jaa iibkiisu isaga wuu bannaan yahay ka iibkiisu baycu shayin mawsuufin fi dimma ka labaad waxa weeye waa shay ayaa la iibinayaa shaygii meesha ma yaallo laakiin waa la sifeeyey oo waa la tilmaamay dimada ayaanu saaran yahin qof dumadiisa ayuu saaran yahay iibkaasina mid bannaan weeye masalan wuxuu leeyahy hebelo waxaan kaa iibiyey ama hebelo waxaan kaa iibsaday shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas ah oo la tilmaamay oo la sifeeyey oo aan ha dhowto wax madmadow iyo wax ka soo bixi kara aanay jirin ee wax wal oo waxay ku iman karaan bal laysla saroo laysla caddeeyey baabusalm baycusalm baa la yidhaha isagaa weliba fasal gaarayna inoogu keeni doonee iibkaasina waa mid bannaan mar haddii wixii la tilmaamay oo qof dumadiisa la saaray oo la yidhi adiga ayaa lagaa doonaya idaa wujidat isifatu calaa maa wusifa bihi waxa weliba ninkii uu qaadanayaa uu yeelanayaa mushtarka ha iibsay idaa wujihati sifatu sifadii marka loo helo calaa maa wusifa bihi sidii loo tilmaamay ee loo sifeeyey haddii loo helo oo tilmaantii ay sidii ku noqoto shaygii oo sidii lagu keeno yacni ninkii wuu qaadanayaayo waa shaygiisii ka laba saddexaadna waxa weeye waa baycu caynin khaa'ibatin waa cayn iyo shay maqan iibintii lam tushaahad oon la arkin walam tuusaf lamana sifaynin falaa yajuusu kaasi ma banaano markaa shayga kale la iibinaya waxa weeye waa shay maqan la arki maayo meeshii ma yaallo isla markaa la sifayna maayo lama laha waa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasaana lama lahaa wixii meeshiina ma yaallo lamana sifaynin falaa yajuusu ma bannaano markaa iibkiisu kaa mar haddaan lana tilmaamaynin meeshiina aanu oolin iibkiisu ma banaana maxaa yeelay beeculqarar ayuu noqonayaa shay kale ah ayuu noqonayaa iibkiisa anahu sala la alay nahaa can beyc alqarar rasuulkuna wuu nahiyey beyculqararka xadiid sugan oo saxiixa weeye markaa iibiyadu sidaas ayay kala noqonayaan iibkuna miduu ilaahay xalaaleeye weyno waa xalallahu lbayca ilaahay ayaa bayca xalaaleeyey ribada iyo wixii kale xumaana alla ayaa xaaraantinimeeyey wayasixu waxa haddaba ansaxaya buu hi bayicu kulli daahirin shay kasta oo daahir ah iibkiisu waa ansaxayaa muntafacin bihi oo lagu intifaaco mamluukin oo mamluug ahoo qofkani uu leeyahay walaa yasixu ma ansaxaya baycu cayni najisatin cayn nijaasa iibkeedu ma ansaxayo walaa maa shayna iibkiisu ma anfacayo laa manfacata fiihi aan waxtar lahayn shay aan waxtar lahaynna iibkiisu ma ansaxayo shuruuddii uu iibku lahaa sheekhu wuu ka kala tegey waxa keliya un inoo tilmaamay shayga mabiicda ah ee la iibinayo ee qof intuu soo kaxeeyo uu qof siinayo hantidiisa ka qaadan karo ama uu qof hantidiisa dhaafsan kara mabiic baa la yidhaahdaa mabiicdaasi waxay leedahay shaygaa la iibinayo sharci ahaan ay bannaan tahay in la iibiyaa waxay leedahay shan shardi saddex isaga ayaa sheekhu inoo sheegay labada kalena wayna raacin kow baayicu kulli daahirin horta shaygaa la iibinayaa waa inuu shay daahira waa inuu yahay ee aanu najisul cayn waa inaanu noqonin shay daahira waa inuu yahay ama mutanajisahoo la daahirin karayo ama mutanajisahoo intuu nijaasooday la daahirin karaya waa inuu yahay waxaa la diidnaya shaygii cayntiisu ay nijaasada ahayd sida dee aygii iyo wixii la midka ahaa amaba wuu nijaasoobey waan la daahirin karayn dee subag yaro masala maayacahoo dhalaashan baa nijaasi ku dhacday dee lama daahirin karayo markaa kaana lama iibinayo waa inuu daahir yahay muntafacin bihi shaygaa la iibinayaa waa inuu yahay shay intifaac leh intifaac iyo waxtar waa inuu leeyahay qofkii waa inuu wax gelaya adduun iyo aakhira waa inuu midun intifaac u leeyaho wuxu tarayaa qofkii oo aanu wax dhibaataa u lahayn mamluukin mamluugahoo weliba dee uu milkisan yahay uu adigu wilaayo u leeyahay shayga inuu iibinaya waa inuu wilaaye awoodu haystaa wilaayadaasi ama milki ha ahaato isagu hala ahaado ama dee weli ha ka ahaado ama wakiil ha ka ahaado waa inuu shaygaa uu iibinayo uu awoodu haystaa waxaa halkaa ku baxaya markaa bayculfuduuli fuduuli waxa weeye nin iska bannaan joogaho wuxuun iska faasaxaya wax aanu lahayn unbu iska faasaxaya iminka jagooyinkiiya bay aada ugu badan tahay iska la iibinayo una intu meelun iska qabsada aanu shaqaba kulahayn uu iska iibinayo ama isagoon qabsanba meel cidi leedahay buu ka iibinayo magaaladaana waxaa ka dhacay dhowr in dhowr jeer la kala iibsaday dadkaa kala iibsanaya ama kala iibinayaan oo dadkii aan shaqo kulayn fuduuli baa la yidhaha iibkooda waxba kama jiraan saddexdaa sheekhu wuu inoo sheegay waxaa kaloo iyaduna shardiga afraadu noqonaya qudratu tasliimihi qofkani shaygan uu iibinayo waa inuu u dhiibi karaa qofkii uu ka iibiyey awood inuu u dhiibo gacanta u geliyo waa inuu leeyahay haddiise aad tida shimbir hawadaa duulaya ama diyaaradda halkaa maraysaan kaa iibiyey dee sharci ma noqonayso waayo wixii waa inaad qofka gacanta u gelin kartaa shay neef kaa lumay baad leedahay waan kaa iibiyey neef lagaa dhacay baad leedahay waan kaa iibiyey wixiina waxaad qofkii gacanta u gelin karaysa ma aha kaasina iib sharciya ma noqonayo waxay ka soo reebaan masalan qudratu tasliimihi haddii masalan qofkan aad ka iibinaysaa shay baa lagaa dhacay masalan shaygii adugu intaad ninkii ka soo qaado qofka aad ka iibinaysa gacanta uma gelin kartid laakiin kan aad ka iibinaysaa nin baa wariyo awood lahoo isagu ka qaadan karaya isagu isaga ka qaadan karaya meel baa masalan guri lagaga qabsaday ama waxbaa lagaa qabsaday adiga waad ka qaadan kari weyday dee mid isagu halkaa awood kulahoo ka qaadan karaya haddaad ka iibiso taasi way ku bannaan tahay oo waa tasliim ama tasalum isagii baa tasalum iyo qaadasho ku samayn karaya waxaa kaloo ayana shardiga shanaadu noqonaya alcilmu bihi lilcaaqidayn waa inay labadan ruux ee wax kala iibsanaya dee waa inay shaygan mabiicdee la iibinayo waa inay og yihiin oy garanayaan cayn ahaan hadduu meesha yaal waa inay u garanayaan qadarkiisa waa inay garanayaan ama sifa ahaan waa inay u garanayaan laakiin shay majhuulah isna in la iibiyaa ma banaana ama shaygii waa inu halkan yaaloo la arkayo waa yahay ama shay la tilmaamay oo la sifeeyey waa inuu yahay markaa shantaa shardi ayuu shaygaa mabiicdee la iibinaya u leeyahay baycu kulli طaahirin muntafacin bihi mamluukin haddaba isagoo waxyaalihii la diidanaa qaar ka mida inoo sheegaya baa wuxuu sheekhu yidhi walaa yasixu baycu cayni najisatin cayn nijaas ah cayn shay cayn oo nijaas ah ma bannaanay iibkiisu mar hadduu shaygani nijaas uu yahay dee qofkii intifaacuma leh markaa ma ansaxayo ee waxa ansaxaya shaygii daahirka ahaa ama shaygii mutanajiska ahaa masala marada oo kale haddii ay nijaasowdo waxaa la idhaha mutanajis baa la yidhaha waa shay nijaasoobay waana la mayri karaa markaa isagoo shaygii iska nijaasaysan waa la iibin karaa waayo waa wax la mayri karo dee la daahirin karo walaa maalaa manfacata fiihi wixii aan manfaco iyo waxtar iyo dheef lahaynna iibkiisu ma bannaana haddaba manfaco la-aantaasi laba dhinacba way kaga iman kartaa mid weeyaane xaqaariya yaraan way kaga iman kartaa masala shaygii waxtar weeye marka kamiyad badan layseegeeya hadduuse wax yar yahay waxaad iminka masalan dhowr midhoo beriisa laba midh ama midh ama laba saddex midhoo beriisa ama qamadi ah dee shaygii asal ahaantiisa markuu fara badan yahay muntafac buu ahaa laakiin maanta intifaac ma leh waxaanu intifaaca ku lahayn yaraantan uu yaraaday daraaddeed kaa lama iibin karo ama shaygii dee waa khiso iyo xumaan isaga ku sugan ayaan loo iibinayn ayaan ayaanu manfaco u lahayn dee masalan xasharaadkii oo kale maxaa xasharaadka la yidhaha ee meelaha dulduule ee jinac leh ee noocaas oo dhan ayagana iibkoodu ma ansaxayo dee waa sidooda isaga liitaan oonay waxtar u lahayn haddaba marka aynu sidaa leenahay aynu leenahay laa manfacata fiihi waxaan waxtar lahayn iibkiisu ma ansaxayo waa kutubta iyo shaaficiyadeenni weligeen baa inu naqaanay kitaab walibana saasuu u dhigayaa bal haddaba waxaad isweydiisaa uun qaadka iyo sigaarku muntafac ma yihiin intifaac ma leeyihiin oo qofkan nafdiisa wax ma gelinaya adduun iyo aakhire midnaba wax ma wax ma uga soo noqonayaan ma u tarayaan waa maya kuwii cabayey ama cunayay dhammaantood waxay leeyihiin maya intifaac male bal dhibaatuu noo leeyahay bay yidhahdeen bal ha dhibaatadaba haddaynu ka tagno inagoon dhibaatadaba aynaan ku darin dhibaatadaa kaley sheegayaan haddaynaan kuba darin ee aynu wax waxtar la'aan uun aynu ku dayno aynu idhaahna qaadkii nafdii qof waxba u tari maayo sigaarkiina waxba u tari maayo adduun iyo aakhira midna waxba u tari maayo markaynu nidhahno kitaabkiina muxuu ina yidhi ma ansaxayo maalaa manfacata fiih waxaan manfaca ku jirin iibkiisu ma ansaxayo marka maxay ka dhigan tahay ninkaad intaad baakir u dhiibto aada laba kun ka qaadato ama aada mijin u dhiibteed shan kun ka qaadataa iyo jeebadiisood kala baxdaa waa isku mid markaa iyo jeebadiisood kala baxdaa waa isku mid markaa haddaad jeebadiisa kala baxdo dee waa tuugo waa xaaraana waynu dhaqaanaa markan intaad waxaa u dhiibtay waxaan anfac lahayn markaad u dhiibtay eed sigaarkaa udhiibtay ama qaadkaa udhiibtay aad lacagdiisii jeebada gashatayna waa la mid kan lafdiisa isagaa lafdiisa iibsanaya dee waa nin xoolahan ilaahay ayaa ku weydiinaya maalinta qiyaamaha waxaa lagu odhanaya xoolaha rasuulku sal l sl la tazaalu qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac gomadaha addoonku ma dhaqaaqaan ilaa afar shay la weydiiyo waxaa ka mid a ah afarta shay ee la weydiinaya maalinta qiyaameen geesna u dhaqaaqayni ilaa u afartooda jawaabood ka baxo wa can maalihi maalka ayaa qofka la weydiin waxaa la odhanaya mineen iktasaba wa fiima anfaqa xaggee baad ka keento maalkani kaa soo galay okay meel wanaagsan buu kaa soo galay ma lagaaga wa fiima anfaqu halkeed ku bixisay baa lagu odhanaya haddana halkeed ku bixisay wax nafdaada wuxu tarayaa reerkaaga wuxu tarayaa aakhiriya adduun anfacaya ila ilaahay baa ku siiyey oo kaala xisaabtamaye ma gelisay maalinta qiyaamaha ma soconaysa qaadiya baan siisay qaadi sigaar baan siistay ma soconaysa maalinta qiyaamaha marka waa inaad sidaa u ogaataan iibkoodu inuu yahay waa markaa aynu manfaca la u ku sheegno dhibaatadiisa markaynu u ugeynana xaaraannimadiisu waabay sii labalaabmaysaaba aynu idaacatulmaal aynu ku darno wa idaacati lmaal waxyaalaha rasuulkeena ee maalka hallayntiisa ayaa ka mid a maalka oo la halleeyo dee halayntiisi waa maxay haddii aad xabad boqolkii shan ama shantii boqol laalaabto dab ku qabato iyo haddaad sigaar soo seeto waa isku mid waad hallaysa markaad qaad siisatayna waad hallaysa iyana marka waad hallaysay maalkaagii nafdaadiina waad dhibtay dhiiggii waad kiciso waadigaa gami waayey carruurtaadii waad qadisay oo dee maanta kuwa cunaa waxaa la og yahay waxa ay soo helaan waxay ugu horaysiiyaan waxa weeye qaadkaa iyo sigaarkaa waxaa kaleynu ognay maanta dumarkaa suuqa wada mareegaya mid walba midna dhabarka kusida midna caloosha kusida midna faraqa jiidanayo ee goor walba dhalaya dee waxa weeye meel kamay qabanay meelahaasunbay way way dayaceenoo meelahaasay waxay soo helaan ba ay qaad siistaan marka waa in siaa loo ogaadaa maa laa manfacata fiihi waxaan waxtar lahayn iibkiisu ma bannaana xaggii cunidiisana dee mar hadduu nafdaadiiba dhibaato u leeyahay ma banaana mirmiridaa ka dharga haddaad doonaysaan iyo baxrasaafka iyaga wax dhibaba lagu sheegi maaye markaa waa in siaa loo ogaadaa wamaa laa manfacata fiihi waxaan manfac lahayn xagga markay ka hadlayaan sabaca ama baxraha xagga iibkooda ay meelahan culimmadu ay ka hadlayaan qaar aan ugaadha aan lahayn masalan bahalaha aan manfaco lahayn baa jiray sheegaan sida libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaalahaas waxay tilmaamaan inaanay iyagu manfaco lahayn oo aan iibkooda aanu bannaanayn waxyaala waxay tilmaamaan iibkoodu uu bannaan yahay masalan waxaa ka mid a maroodiga oo kale waxaa dee dagaaladaa lagu geli jiro technicadu ka mid ahaa berigii hore isaga iibkiisa way banneeyaan bahal iminka aad suuqa ugu badan oo isna ictimaadu furmo iminka aad loo wadwado oo harimacadlaydaana isna beryaha hore waa lagu ugaadhsan jirayo culimadu kuway baneeyeen iibkiisa ayaa isaguna ka mid a inkastoo dee maanta aad moodda inaan dee ugaadhsi iyo axbatoona loo jeenay adduun un lagu luminayo cunimo dhargeyn ay adduun ku luminayaan markaa isaguna wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha iibkiisu baneeyay inkastoona aan jeclayn faslun fi riba ribadii ayuu halkana sheekhu inooga hadlaya ribo aslakeeda ziyaada ayaa la yidhaahdaa sharci ahaana waxaa la yidhaahdaa caqd calىa ciwadin makhsuus غayr macluumi tamaahuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi ow maca taakhiirin fi lbedelayn aw axadihima waxa weeye waa horta caqdi la gelayo oo masalan ama lacag ama raashin ayaa laysku iibinayaa غayru macluumi tamaahul isleekaanshahoodana lama oga fii micyaari sharci xagga sharci ahaanna wax alaabta wax lagu miiso labadii shay iskuma leeka xilligaa la caqdinayo ama mid ahaantood ayaa amaah la geliyey ama labadoodiiba amaah baa la geliyey ribadu waa ta noocaasee laba shay oo isku mida inta laysku iibiyo la kala badsanayo ama laba shay oo isku mida oo lacagtii inta laysku iibiyo ama dahabkii inta laysku iibiyo ayaa dabeedna midkood amaah laga dhigaya ama labadoodiiba amaah baa laga wada dhigayaa taas ayay noqonaysaa ribadu labadii shayoo isku mida ah ayaa la kala badsanaya laba shayoo isku midaa ah la iibinaya markaasaa la kala badsanaya masalan nin ayaa rasuulku sala alla alay slam khaybara ayuu u diray oo timi waxbuu ka soo waxbuu ka soo ururin jiray dabeedna rasuulka ayuu ula yimi timir wanaagsan markaasaa wuxuu rasuulku ku yidhi atamru khaybara kullu tamri khaybara haakada timirta khaybaro oo dhami ma sidana markaasuu yidhi maya rasuul allahu sidaa ma ahee timirta khaybara way yar xun tahaye afar sacaboo timirtaa xun ah ayaan laba sacab ku soo iibiyaa buudhi oo ta wanaagsana ama siddeed sacaboo ta wanaagsana taa xuna ayaan ayaan kusoo haga ayaan afar sacab tan wanaagsana aan kusoo bedelaa wixiina waa isla timir laakiin way yar kala wanaagsan yihiin marka markii laysku iibiyey ayaa la kala badiyey oo masalan saacii labadii saac ee afarta sideedda sacab ahaa ayaa hal saacoo wanaagsan lasoo siiyey rasuulku sala alla alay sl wuxu uhi sidaa ha samaynine waxaad samaysaa tan xun iibi buuhi dhammaanteed markaad iibiseed lacagteeda qaadato ta wanaagsan adigu dabeetana dib u soo iibsay buuhi oo shaygii oo isku midahoo laysku iibinayo oo haddana la kala badinayo waa riba oo ma banaana baa rasuulku yidhi waana ogtihiin dee dembiga ku soo arooray yamxaq ullahu riba wayurbi sadaqaat ilahay inuu ribada tirayo axala allahu lbayca waxarama riba ilaahay iibka waa xalaaleeyey shayga ribada la yidhaahdana alla waa xaaraantinimeeyey inuu ilaahay la dagaalamayo ayuu xataa tilmaamay dadka ribada qaata lacana rasuulahi akila riba wamuukilahu wakaatiba washaahidayhi wa qaala hum sawaab wuxuu idhi allaha lacnada rasuulka ilaahay waa lacnaday ka ribada cuna iyo ka cunsiiya iyo ka qora iyo kuwa ka markhaatiya dhammaantood waa isku wada mid ribadu wuxuu uhi waa saddex iyo toddobaatan baab albaab ka ugu fududii wuxuu la mid yahay inuu ninka hooyadii guursado ka ugu fududii ninka hooyadii guursaday ayay la mid tahay ribada waxaa ka mid a ah ribada bunuugta ayaa ka mid a ee ninka intuu waxoogay yaroo halkaa adduuna dhigto uu dabeetana dulsaarkaasuun uu guranayo islaamku ma yaqaano faa'iide keliya faa'iidihii khasaaraba wuu yaqaanaa qofka haddii xoolo loo dhiibo bangigu ha ku shaqeeyo dabeetana khasaariya faa'iidaba wixii ka soo baxaa waa inay qofkii khasaarin wax ka soo gaaraan faaidadiina wax ka soo gaarhaan waxaa kaloo ka mida dulsaarka ayaa iyaduna ka mid a masalan iminka inaga markii bangi laynoo waayay ayaa hay-aday noo soo qaashaarteenoo qaabab kale iminka laynoo soo gelinaya haddaa adduunka aragtaana ribadaasi waxay ku hayso waydinta cajabi qof walba inta waxoogay yaroo adduuna la amaahiyo ayaa dabeetana waxoogay dulsaara ayaa laga doonayaa ninkii muddadii uu ku bixin kari waaya way soconaysaa way soconaysaa way isdul fulaysaa boqolaal kun oo dollar bay gaadhaysaa qofkii weligiiba uu daymisanaya ama jeelkaaba la dhigaya markuu bixin kari waayo cidhiidhiga iyo culayska ee adduunka ama carab maanta ku hayso ribadaasi haddaa og tihiin waa tacjabi laydeen ama ay uga warrameen culimada aragta marka inaga markii bangi laynoo waayey maanta hay-adaha inoo soo qaashaartayo waxay yidhaahdeen waxa la xogay baa laydin amaahinayaa shan boqol baa laydin amaahinayaa shantaa boqol marka laydin amaahiyo xawaalad baa jirta qaar shaqaynayaa jira kuwo kalaa jira konton qarashyaadkaasunbaa kusoo daraysaanoo afar boqol shan boqol iyo konton baa soo celinaysaan markaa waxay leeyihiin xawaaladii in yar bay goosatay gawaadhidii la keliyeyna in yarbay goosatay kuwii ka shaqaynayna in yarbay gooseen aduu kontabkaasi halkaasu ka soo baxayaa bay yidhahdeen waana amaah baa layidhi dhinac markaynu ka eegno waxa weeye taasi markaa shantii boqolba konton dulsaara la saray waa ten percent waa boqolkiiba toban markaad sidaa u eegto bal u fiirso oo dadkeennaa baktiyaya ee halkaa iska jooga lix bilood ama afar bilood ayaa boqol kun oo dollar markay suuqa soo geliyaan maxay ku helayaan ayagoon waxba qabanin toban kun oo dollar bay helayaan toban kun oo dollar hamood in adiga wax lagu tarayo adigaa wax lagaa dhicinaya laba arrimood baa adiga lagu gelinaya mid weyna waa laga xoogsanaya boqolkii toban kun baa lagu doonaya aaniyan dembigii ribada in lagu geliyana waa la doonayaa dembigii ribadoo meheradaadii yareed ay madoobaato ila ilaahay baa la dagaalamaya ilaahay baa tiraya ribadii meheradaadii yare bacadlahaagii yare dukaankaagii yaraa markaad soo geliso ilaahi unbaa kaa madoobeynaya markaa laba dembi baad ku dhacdayoo ribadiio waa taasoo adaa adduun iyo aakhiraba seegtay dee waa iyagiina kaa faa'iido oo waa kuwaasoo toban kun oo doolar ayay kaa qaateen imika haddana dhinac kale ka fikireen oo wiigagana iyadana aanu aragnay haddana dulsaarkii markay ummadda inteedii badnayd ee iimaanka lahayd ka soo booday ee ay yidhaahdeen shantaa boqol baa lagu ahminaya kontonkaasina uu la socda kontonkii markii laga soo wada booday kontonkii umabay sheegin iminka muddadii unbay ku dhex darsadeen waxay dhahdeen lixdaa bilood ayaad maalin walba intaa in leeg soo celinaysaa shantaa boqol baana lagu amaahiyey markaa wax dulsaara looma sheegin laakiin markaad eegto waxaanuu celinayo iyo muddadaa markaad isku dhufato kontonkii wuu la socdaa way soo astureenuun markii kontonkii laga soo booday dulsaarka ahaa ayuunbay muddadii iyo intuu qofku soo celinayo celinayuunbay ku dhex qariyeen oy dhex geliyeen midda kale idin sheegay waxa weeye xagga islaamka amaahda islaamku ujeedduu ka leeyahay ujeeddadaasi waxa weeye qofka wax laga amaahanayo wixiisii way ka xanibmayaan masalan qofka shan boqol oo dollar laga amaahdo dee lacagdiisii way xanibantay waxba usoo saari mayso muxuu qofka helayaa ajri buu ilaahay agtiisa ka helayaa qofkan uu amaahiyey ee wixiisii dheefsanaya ee uu ka sugayaa sugayaabuu ajri ilaahay kaga helaya markaa waa ixsaan uu qofkiibu u samafalayaa laamaahiyey ajri buu ilaahay kaga doonayaa marka maaha qofkii haddii qardigu amaahdu haddii ay kullu qardin jara eh, nafcan fawa riban haddii amaahdu ay faa'iide ay wadato oo qofkii ay faa'iide u celinayso ribo ayay noqonaysaa waxay yidhaahdeen dadkii baana weydiiyey waxay dhaheen bal ka warrama dee shaqaalaa jiro xawaalad baa jirta oo kanaa jirta waxaan ku idhi sow shan boqol iyo konton maaha waxay idin siinayaan waxaad tidhahaan boqol iyo kontonba goosta gebigeedaba ha isku yarayninaba boqol iyo konton dhan qaatoo jeebadda ku shubta aniga afartaa boqol ay amaahiseen boqol iyo kontonna idinku qaata afartaa boqol ay amaahiseen uun unaan soo celiyo kii xawaalada haddaad doontaan ragkaa hal hal doolari shan siiya idinku toban toban qaata ka dharga idinku anigana afartaa boqol ee soo aan qaatay unaan soo celiyo idina boqol iyo konton ma yeelayaan mid kaluu islaamku yaqaanaa haddaba aan yeelno waxa weeye ii dhiba shanta boqol waan ku soo shaqaynaya ilaahay hadduu kun igu siiyo idina shantiina qaato anna shantayda aan qaato may ma yeelayna bay taana ku leeyihiin markaa meeshii ujeeddaa ku jirtaa labadaa ujeeddaa ku jirta ribadaa in lagu xuluuliyo iyo in faa'iidadaa laga helo in dabeetana islaamkaagii halkaa ay ku burburiyaan waxaagiina barakadii ilaahay uu kaga lumiyo marka waa in sidaa looga taxadira wax alliyaariyo waxaa lala ordayo waxa ku wada jira ujeeddooyin kaleo islaamka ka baxsan baa ku wada jirta masala qaar baa jira yacoomiyadaasay la tagaanoo amaahdaasay wadaan waxay dhahn dumarka oo amaahinayna waan weydiiyey anugu qaar ka mid ah waxaan oo dumarka oo kaliya maxaa amaahinaysa waxay raggii baa kaga qayilayo markaa dumarku intaa carruurtay wax u siinayaan waxaan ku dhaha anugu ma qayile e aniga ii haddaba anaana soo celinaye kana qayili maayo anaa reerkayga masruufay aniga amaahiye maya lagu amaahin maayobani dee ujeeddo kalaa wadataane haddaba waa lagaga qayilayaa maahae dadka si ay ugu sheegin marka waxaasoo dhan bays wada dhex qaadayaan marka waa in ribada sidaa loo ogaadaa waxaa kaloo ayana ka mid oo tii qur-aanku aad iyo laxaadka u tilmaamaya ka mid a qofkaba masalan wax la amaahinayo waxaa la yidhi masalan amahdaa sanad baad ku keenaysaa sanadkiiba qofku kaga baaqday soo maad ka baaqan sanad dambaan ku siiyaa soo maaha waayo boqol kunoo dheeraada haddaba sanadkaa ku qaado taasina waa ribada qur-aanku ayana aada uga hadlay ee uu tilmaamayo markaa waa in saa loo fahmo fasu fi riba wariba ribadu fi dahabi walfida dahabka iyo fidada ayay ahaatay waalmaطcuumaati iyo waxyaalaha la quuto falaa yaxilu xalaal maaha baycu dahabi bidahabi in lagu iibiyo walalfidati fidada in lagu iibiyo kadalika sidaas oo kale fido lagu iibiyana ma banaana ilaa mutamaahilan isagoo isleeg mooyaane naqdan naqdina halkaa lagu kala qaadanayo waxa uu sheekhu leeyahay shayga ribada la yidhaahdaa wuxuu galaa dahabka iyo fidada iyo madcuumaadka waxyaalaha la quuto waa lacagaha iyo cuntooyinka ayuunbay ribadu gashaa maryaha iyo waxyaalaha kale ma gasho maxaa yeelay rasuulku sal lay slm wuxu uhi addahabu bidahab dahab dahab lagu iibinayo waalfidatu bilfida fida fida lagu iibinayo waalburu bilburi bur bur lagu iibinayo washaciiru bishaciir iyo shaciir shaciir lagu iibinayo watamru bitamr watamru wlburu bilburi sareen sareen lagu iibinayo washaciiru bishaciir iyo shaciir shaciir lagu iibinayo watamru bitamri timir timir lagu iibinayo waalmilxu bilmilxi mila bimil waa inay noqotaa mid sawaan bisawa yadan biyad waa in gacantana lagu kala qaataa faida اkhtalafat hadihi asnaaf markay laakiin iskhilaafaan fabiicuu kayfa shi'tum sidaa doontaan u iibiya idaa kaana yadan biyad laakiin waa in gacanta lagu kala qaataa faman zaada qofka kordhiya istazaada ama korosaa faqad arba ribe ayuu qofkaasi la yimi alaakidu wاlmucdi fiihi sawa ka qaadanaya iyo ka bixinayaaba waa sawa waa isku mid markaa falaa yaxilu ma banaano baycu dahabi bidahab dahab dahab in lagu iibiyo wala alfidatu kadalika fida fida in lagu iibiyaa ilaa mutamaahila naqdan isaga oo mutamaahil ahoo isleeg oo naqdanna lagu kala qaadanayo weliba mooyaane marka masalan waxaa dhacdaa dahab waxaa jira masalan isagoo wixii dahaba ayuu yar baaligaroobayaa wuxuu waa dahabe waa la yar xidhxidhanayaa markaa mid cusub oo iminka dee lasoo sameeyey ayaa lagu iibinayaa markaasaana la kala badinaya aad bay u dhacdaa suuqyada suuqyadeenna iyo suuqyada caalamkaba aad bay uga dhacdaa dahabkaa baaliga ah ee dahabka cusub lagu iibinayo ee la kala badinayo waa nafsa shay waa kan uu xadiidku inoo tilmaamayo iyo kutubta maxaa markaa loo baahan yahay qofkii dahabkiisii baalig aha inuu iibiyo marka uu iibiyo kollay dee isku qiimo maaha dabeetana inuu kii jadiidkayo cusbaa isagu iibsado wuxuu ku darayana uu ku daro ee eh, laakiin intuu intii baalig ahayd un dhigo inuu yidhahdo farqiga dul waxaa dheeraadkaana masalan siliska qaado siliskanaan doonaya siliskana imisaad iga siisanaysaa waxaan kaa siisanayaa boqol dollar kana imisaad iga siinaysaa boqol iyo labaatan dollar oo labaatankii un loo dhigo ma banaana waa inaad adigu kii jadiidka ahaa na aad gaarkaaga use kii baalig ahana gaarkaaga aad u iibisaa walaalfidatu kadalik ilaa mutamaasila naqda walaa baycu mabtaacahu shayguu qofku iibsaday inuu iibiyana lama ogolo xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxaan bannaanayn ayanaa inuu qofku iibiyo shay uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo rasuulku sala la slam man ibtaaca طacaaman qofka cunto iibsada falaa yabichu xataa yastawfiyahu yuu iibinin ilaa uu gacantiisa soo galo isagu soo oobsado way dhacdaa mise nin baa raashin berberada yaal buu iibsanayaa isla markiiba isagoon berberadiiba tegin ayuu halkan dabeetana dul saar uu isagiina kasii saaraya u kasii iibinaya ma banaana waa inuu qofku wuxuu iibsaday hortuu gacantiisa soo galaa kadibna dabeed uu isagu isa sii dhaafiyaa u dib u iibsadaa walaa baycu laxmi bilxayawaani waxaa kaloon ayana bannaanayn hilib in la iibiyo oo xayawaan lagu iibiyo wax nool lagu iibiyo ma banaana ama isku jinsi ha ahaadaan ama kala jinsi ha ahaadaan masalan neef adhiya ayaa kaa dhintay inaad neefkii waaxdii aada mayl yar ka siisato oo reerkii kugu xigay ma banaana markay isku jinsigiin ama iyagoo kala jinsiyo hadduu neef geeli kaa dhinto inaad reerihii midba waax u goyso tiraa laba neef oo adhiya keena iyadana ma banaana maxay leedahay nahaa rasul llahi sala l slam bilaxmi neef adhiga in lagu iibiyo hilib iyadana waa la diiday lama ogolo markaa hadduu doonayo markaa qofku waa inuu hilibkii intuu lacagnimo ku iibiyo ou lacag ahaan u siiyo dabeedna waa inu isagoo xoolihiisa u iibsadaa wayajuuzu waxaa bannaan baycu dahabi bilfidati dahab fida in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala dheer naqdan laakiin naqdi oo lagu kala qaadanayo wakada almadcuumaatuna waa kula mid laa yajuusu ma banaano bayculjiinsi minhaa jinsi ka mida ah bimili in lagu iibiyo ilaa mutamaailan naqdan inuu isleeg yahay uu naqdi yahay mooyaane wayajuusu bayculjiinsi oo minhaa ayaa bikayrihi banaan in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala badan naqdan weliba xaalana ah walaa yajuusu ma banaano bayculkarari iibka kaduhuna ma banaana waxau sheeku leeyahay waxaa banaan wayajuusu baycu dahabi bilfidati mutafaadilan waxa banaan dahab iyo fido in laysku iibiyo mutafadilan ayagoo kala badan ayagu way kala badan karaan laakiin naqdan waa inay yihiin dee naqdan waa in lagu kala qaataa inay amaahi gelin wallahu alam halkaa inoogu joogo